bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi ajmaciin musanifka haddana meeshan wuxuu kaga hadlayaa wuxuu ugu magac daray ninka muxaqiq oo kitaabka taxqiijiyey waswasaة الshayaaطiin waxa weya ariiqadii abubakr ismaaciili buu ku socdaa waswaaska shayaadiinta waswaaskooda dadka muslimiinta ay waswaasinayaan markaasuu musanifku wuxuu uri wayatayaqinuuna ana allaha subxaanah wa tacaala khalaqa ashayaadiina yuwaswisuuna lilaadamiyiina wayactamiduuna wayatacamaduuna istizalaalahum wayatarassaduuna lahum qaala allahu tacaala waina shayaadiina wayatayaqanuuna waxay yaqiininayaan ana allaha tacaala khalaqa shayaadiina inuu abuuray shayaadiinta yuwaswisuuna xaal ay waswaasinayaan lilaadamiyiina aadamiyiinta inay waswaasinayaan inuu ilaahay shayaadiinta u abuuray shayaadiin waxa wa awlaadu ibliis ibliis jinnigu kamid yahay laakiin kuwooda gaalada oo sharta badanne ibliis wixii ka farcamo wa marka shayaadiinta ilaahay wuxuu u abuuray inay aadamiyiinta waswaasiyaan oo waswaaskaas waxaa lagala jeedaa sharta inay macnaha khayrkana u xumeeyaan shartana ay u qurxiyaan afaman zuyina lahu suuءu camalihi fara-w xasana ilaa uu qofkii ka gaaro marka musanifka waxaa meesha wayactamiduuna waxaa u dhow in la yidhah wayatacamaduuna waxay u qasdayaan istislaalahum inay ayaga ay leexiyaan istizlaal faazalahuma ashayطaanu oo kaleyaa laga keenay istizlaalkaas waxaa weeyaan in qofkii la sambariir xadiyo in lugta lala fakiyo waa isticaaro oo macnahii waxaa lagala jeedaa sidii qofka markuu lugta ay u fakato dhulkan markuu socdo dhib ay u gaarayso oo jidku ku socdaay iyo macnaha eh, socodkii khalal uu ka gelinayo sidaasoo kale khayrka ka lagdayaan oo shartay u lagdayaan saasaa lagala jeeda wayatarasaduuna lahum haddana waxa weyaan meel bay uga dhuumanaya tarasudka waxaa weyaan qofka aad eh, u dhuumatid oo meel aad ugu gabatid wayatarasaduuna lahum way u dhuumanayaan adoon iska jirayno iska socdo meel fiican qofka markuu inuu ku dilo uu rabo haddii meel banaan intuu kaaga hor yimaado waan iska kaawaan kula dagaalam iska kiiceli ku yiraahdo wax badan inaad geysaa dhici karto laakiin jid adoo iska socdo nin meel yar hadduu kuu galo oo adoo markaad egmaraysa hal mar uu kugu dhufsa meel maqtal uu kugu dhufa karaa shayaadiinta waxay samaynayaan meel bay uga dhuumanayaan wayatarasaduuna lahum ay u dhuumanayaan oo meel bay u gelayaan oo waxay rabaan meel maqtal oo laga dili kara bani aadamka inay ku dhuftaan oo khayrkii mar dambe uusan ku fikirin qaala allahu caza wajala wa ina shayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaaihim liyujaadiluukum in aطactumuuhum inakum lamushrikuun wa ina shayaaiina kuwii shayaadiinta ahay la yuuxuuna ilaa wliyaaihim kuwa ayaga xariirina way u waxyoonayaan liyujaadiluukum inay idinla doodaan wain aطactumuuhum hadaad kuwa sidaas ku adeectaante hadaad ku adeecdaan hadaad kuwaas saas aad ku adeecdaan inakum lamushrikuuna gaalaad noqonaysaan haddiid ku adeectaan kuwaas oo sidaas aad ku raaligelisaan gaalaad noqonaysaan aayaddan waxaa bilowgeeda walaa taakuluu mima lam yudkar ismu llahi calayh wa inahu la fisq ilaahay baa xugun bixiyo mima lam yudkar ism ullaahi calayh neefkiin magac ilaahay markii la gowraca aan lagu xusin ha cunina wa inahu dabiixadaas la fisqun waaye daaca ilaahi oo laga bax marka amarkaasuu ilaahi bixi yacni waxa weeyaan neefkii aanba la gowracin kumaba jirtaba waa bakti waade waa laisku waafaqsan yahay aayaddana midii la gowraco oo markii la gowracay bismillaahi aan la dhihin ama bismi illaahi ma aha wax kale lagu sheego oo sanam iyo wax loo gowracay ha cunina haddii la cuna fisqiga lagu dhacayaa oo ilaahay diintiisa yaa looga leexanayaa markaasuu ilaahay wuxuu uri wa inna shayaadiina shayaadiinta la yuuxuuna waxay u waxyoonayaan ilaa awliyaa'im kuwa ayga raacsan oo gaalada iyo faasiqiinta ayga raacsan iyay shubaha ku ridaanoo waxay leeyihiin liyujaadiluukum inay idinla doodaan oo qoladii mushrikiinta ahaa shayaadiina wax usoo waxyootay oo waxay yihi muxamedow maanta ma waxaad gaartay neefkii adiga aad dishid ood gacantaada ku gowracdin waa xalaal kii iska dhintow ilaahay dilane macnaha kii bakhtiga waa kii ilaahay uu dilana inay tiraa waa xaaraam sidaasaad gaartay bay adigaaba ilaahay iska kormarisa bal fiiri waa shubha ama waxa weeyaan waa waa shar uga timida shayaadiinta shayaadiintii baa mushrikiinta qalbiga uga tuurtay markaasaa qofkii haddii caamo oo iska maqlo wallahi warkaas garo waay midii iska dhimata ilaahayaa dilay waay tii ilaahay dilay aan la cunin tii muxamed iyo dadkiisa gowracan hala cuno waxaas caqli ma geli karaan shayaadiinta waa shubahaadkooday ka mid tahay wina shayaaiina layuuxuuna ilaa wliyaaihim liyujaadiluukum wain aactumuuhum haddii aad adeectaan kuwaas oo aad sidaas ay leeyihiin inakum lamushrikuun marka ninkii ilaahay wuxuu xalilay ninkii xaaraantinimeeyo ama ilaahay wuxuu xaaraantinimeey ninkii xalaaleeyo islaamka wuu ka baxaya fiiri hadda waa kaa inakum lamushrikuun haddiid gaalada sidaas ku adeectaan oo aad tiraahdaan kii baktisayna waa la cuni karaa oo xalaal waay tii muxamed gowracayna waxa weeyaan waa xaaraam haddaad tiraahdaan oo sidaas ku adeecdaan gaalaad noqonaysaan marka waxa weyaan masalada taxliil wa taxriim waxa weya walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wa hada xaraamu litaftaruu cala اllahi اlkadib taxliil iyo taxriim ilaahyaa iska leh adiga marka wax mana xalili kartid waxna ma xalaalayn kartid marka nuqdadaas in ay shaki nagaga jirta ma ah markaasuu musanifku wuxuu uri wa in allaha ilaahi yusalituhum shayaadiintii waa wuu ku salidaa calaa man yashaau ninkau doono addoominkiisa kamid ah eh, nina ku salidaya oo shayaadiinta ay dhuminaysaa wayacsimu ilaahay waa ilaaliyah waa dhowraa min kaydihi makrigooda hagartooda iyo wa makrihim makarkooda man yashaau ninkuu doono addoomintiisa kamid ane shayaadiinta wuu ka dhowraa qaala allahu caza wajala ilahi wuxuu iri wاstafziz man istaطacta minhum bisawtika waajlib calayhim bkhaylika warajlik washaarikum fi اlamwaali wاlأwlaadi wacidhum wma yacidhum الshayطaan ila guruura ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan wakafaa birabika wakiila wاstafziz istifzaaz waxaa la yidhaahdaa aliscaaj qofkii oo la kiciyo wastafziz ku kacso kacso man istaطacta ninkaad aad kari kartid oo minhum min bani aadam bisawtika codkaada ku kacso waajlib calayhim ku weerar bikhaylika fardahaada iyo warajlika raggaada lugaynayo washaarikum la wadaagso fi lamwaali wاlawlaadi maalka iyo caruurta la wadaagso wacidhum u yabooh waxaad rabtidoo been wamaa yaciduhum shayطaanu shaydaankiina ma yaboohayo ilaa guruuran wax oo been oo dadka lagu kadiyo markaasuu ilahi wuxuu iri ina cibaadii addoomankayga dhabta ah laysa laka shayطaan yahabuu kuma lihid calayhim korkooda sulطaanu sayطara kuma lihid wa kafaa birabbika wakiilan rabbigaadana wakaala ayaa ku filan marka ilaahay ba shaydaanka inuu dadka iska dhibi kara ma ah waxa weeyaan waa wax ilaahay nagu ibtilaynayo ee haddii ilaahay inuu doonay inuu naga ilaaliyo shaydaan waxma nama soo gaarsii karo yaan loo fahmin shaydaanka inuu yahay mid ilaahay ku garab ordayo ou ilaahayna uu loolan kula jiro ou shartii shaydaanka wato ilaahay uu diidayo shaydaankina uu fulinayo oo ilaahay ba awoodiisiiba ay gaari kareen macnaheedii saas ma ah shaydaanka makhluuq daciif a ah waay wuxuu yahayna male adduunyadana xaqiiruu ku noolyaha qiyaamana naarba u dambaynayso hadduu wax taray naartuu iska ilaalin lahaa nuqtadaas waa nuqta iska waadix oo hadee aan u baahnayn laakiin ilaahi maadaama uu eh, subxaanah wa tacaala awooddiisa ay kari kartay inuu naga ilaaliyo muxuu noogu soo daayay noogu saliday su-aashaas waxa waaye ibtilaa gaalka waxaa loo abuuray waa ibtilaa ibliis iyo shayaadiinta ka farcantay waxa loo arwa ibtilaa ilaahay inuu adoonka asiga diintiisa ku dhagayo siduu sharta kaga badbaado iyo midka hawa raaca oo shaydaanka u gurbaantumayo in lakala baxa la raba adduunyadan sideedaba waxaa leehi daaru ibtilaa waay ilaahay wuu heli kara adduunya aanan dhib lahayn oo aan raashinka iska soo degayo wax isdhiba aan lahayn ummadda dhinac kuda jeed ilaahay wuu heli karaa laakiin ibtilaa ninkii wanaag samaystana wanaag looga abaalmariyo ninkii xumaan samaystane xumaantiisa asiga uu hadhowti dambo mas-uuliyadeeda uu qaado marka shaydaankii waxa loo abuuray ibtilaa waaye iyadoo ibtila loo abuuro ilaahay noogu diro ina ashayطaana lakum caduwu faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir ilaahay wuxuu iri shayطaanka iska ilaaliya ina الshayطaana lakum caduwa faاtakhiduuhu caduwan cadow buu idin yahay naar waxayd ku geli lahaydeen buu idinkugu yeela adinka cadowka yeeshto ilaahay diintiisa qaata inamaa yadcuu xisbahu dadka asiga ku xisbiga ohoo safkiisa la galane wuxuu ugu yeera liyakunuu min asxaabi naar siday naarta u dadka ugu badsada maadaama asiga ahlu naar u yahay ou rabaa naarta cid cidla keligiis inuusan ku noqonin ilaahay wuu kaaga digay marka ariiqadaasoo isticmaalaya wuxuu sheegaa waa been wuxuu ku yabooha wax jira ma aha iska ilaaliya lagu marka haddaad u barartoo sii raacdid warkaada kale markaa waxaa weya laamlaana jahannama minka wa miman tabicaka minhum ajmaciina ilah yiri haddii dadkaa ku raacaan oo baadilka ay kugu raacaan adiga iyo wixii ku raacaba jahanaman idinka buuxinaya ilahay koonkan asaa iska leh sidaasuuna go-aamiyey marka anta calaa bayina ama ku raac shaydaanka ama ilahay diintiisa raac mida adiga rabtid yeel marka ayb w qaala ilahi wuxuu ri inahu laysa lahu sulطaan calى اladiina aamanuu wcalى rabihim yatawakaluun inamaa sulطaanuhu calى اladiina yatawalownahu wاladiina hum bihi mushrikuun inahu shaydaankii laysa lahu sulطaanu sayطara kuma laha calى اladiina aamanuu kuwa ilaahay rumey wax sayطara kuma laha wa calىa rabihim yatawakaluuna kuwa rabbigooda tala saaranaana sayطara kuma laha waa kaasa ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu qoladii la yiri weeyaan sidaas waay dadka muminiinta ah ilaahay diintiisay qabsanaya adkaartaasay akhrinayaan shaydaankii waxa weyaan meelay joogaan ma imaan karo markaasuu yihi ilaahay inamaa sulطaanuhu shaydaankii saydaradiisii waxa weeyaan uu ku leeyahay cala aladiina qoladii yatawalownahu shaydaanka ka weliyeeshanayso asiga xariirinayso waladiina kuwaasuu haddana ku leeyahay hum bihi mushrikuuna kuwa ilaahay uu shariig yeelay kuwaasuu uu ku shaydaanka saytaro iyo awoodiisa nimankaasay ku fulaysaa marka adiga min ay lfariiqayni anta isweydii yaad kamid tahay hadaad ku aragtid naftaada inay khayrka necab tahay sharta ay u ordayso dadka muslimiinta ay dhibayso waxaad ogaatahay xisbu shaytaan inaad qeyb ka tahay hadii aad aragtid ilaahay diintiisa iyo dadka muminiinta inaad gacansiinaysadne xisbullaahi baad kamid tahay hadaad mar xisbullaahi noqotid alaa ina xisballaahi hum lmuflixuun guul bay gaarayaan kuwaas marka sidaas awgeed baa waxa weeyaan dadkii waa la kala cadeeyey marka shaydaanka sidaas uu dhib badan yahay waxa loo abuurana ibtilo weeyaan waxaadna ogaataan aabbaheen aadam iyo ummuna xawaa yaa ilaahay intuu ugu digay baa haddana intuu u yimidba wuxuu iri shaydaankii uu yiri waqaasamumahumaa inii lakumaa la annaasixiina fadallaahumaa biguruurin falamaa daaqa shajarata badad lahumaa sawaatuhumaa ilaahay baa ugu digo shaydaan waa cadow baa layiri markaasuu ilaahay hadalkiisii oo meeshii kasii muuqdo nimankii ay arkayaan aadam iyo xawaa yow hadana shayطaan wuxuu saydara ku yeeshtay oo ilaahay ku ibtilay inay hadana wax ka maqlaan markaasay geedkii laga reebay aan la cunin layidhahay cuneen ilaahay wuxuu ihi alam aqul lakumaa ina shayطaana lakumaa caduw mubiin hori maanan idinku sheegin aadam iyo xawow in shayطaanka uu cadow idinku yahay ibliis maxaa maanta idin eh, idinku qabtay inaad aad daba wax kalay ku hadlaan qaala rabanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhaasiriin ilaahay bay usoo laabteen marka hadday dhacdo xataa ay lugta kula fakato oo shaydaankii uu kaa qaalib noqdo waxaa rabaa gadaal inaad soo milacsatid oo ilaahay diintiisa iyo towbadii lagugu yeeray ina soo noqota la rabaa shaydaan markaas waxaw barnaamijku intiisana uu kugu waday hal marba wada burburaya marka waa asiga dhan wax dulaysan waay towbada aad samaysa tajubu jamiica maa qablaha sidaasaa la rabaa marka inay ugu xirnaata ayib marka dardaaranka ilaahay uu noo bixiya waxaa kamid yaa ayuha nnaasu taquu rabbakum wاkhshow ywma laa yجزي waalidu can waladih walaa mawluud huwa jaazin can waalidihi shayئa ina wacd اllahi xaq falaa tguranakum اlxayaaة الdunya walaa yaguranakum biاllahi اlgaruur fiiri walaa yaguranakum biاllahi اlgaruur garuur kaas shayطaankia lagala jeeda yuu ilaahay idinku kadinin kan oo dadka kadinta badanne oo shaydaanka beenta iyo waxaan jirin kuu sheegay markaasu wuxuu ku leeyahy waxaanad helay hadaa waxaan qabatid saan hadaa qabatid maal inuu kuu badbaado hadaa rabtid nin fulaan u tago tafaafulo waxbuu ku akrinaa maalkaada waxawaaye wuu kuu badbaadaya ilaahay maalkuu ku siiyey oo aad ilaahay inaad ku shukrisa aada rabtid yaa dadkaas waxay raadinayaan maalka sida lagu ilaali lahay shaytaan jididkiisa ay raadinayaan ciyaada billaah min dalik marka cinwaanka ku xiga waxa weyaan asixru wasaxara hadane oo muxaqiqa u sameey wyashhaduuna buu uri musanifkii ana fi dunyaa sixra wasaxra ila anahum laa yaduruuna axada ila biidni اllahi qaala allahu caza wajala wmaa hum bidaariina bihi min axadi ila biidni اllah dadkii ahlu sunnaha wayashhaduuna waxay ay markhaati noqonayaan oo qirsan yihiin ana fi dunyaa adduunyada sixran inuu sixr jiro iyo wasaxratan dad wax sixra inay jiraan sixran waa sixirka naftigiisa saxarana jamcu saaxirin dadkii wax sa fa ulqiya asaxaratu saajidiin saxara jamc w markaasuu inay jiraan aan aaminsannahay buu iri ko ilaa anahum saxaradii laa yaduruuna axada ma dhibi karaan ila biidni illaahi maahin qaala allahu caza wajala ilaahay wuxuu iri wamaa hum shayaaiinti ma aha ama saxaradii ma aha bidaariina bihi sixirka kuwa ku dhibaya min axadin ay axadan kuma dhibi karaan ila biidni illaahi macnaha waxaa weeyaan ninka saaxirka ah nin awood ilaahay oo kale lama ah oo wuxuu rabay samayn karo wax kasta intuu sameeyo yo haddana uusan kari karin inuu dadka ku dhibo laakiin ilaahay markuu doono inuu dad ku ibtileeyo sixirkiyaa meel u maraya qof baa lagu dhibaya ama waa lagu waalaya ama waxaa weeyaan jinigii ama maxaan ku iraadaa xanuun buu ku qabanayaa ama wahaakada ama caruurtiisa iyo zawjadiisay ku dirayaa oo waa isnacayaan ayaga dhan marka wamaa hum bidaariina bihi min axadi ila biidn illah marka yani koonkan ilaahay buu gacanta ugu jiraa cid dhihi karta maanta wuxuu rabaan ka samaynaya ma jirto adiga naftigaa taqdiir baad ku socotaa shayaadiintana sidaasoo kale bay qadarka ilaahay ugu socdaan marka sixirka horta sidaas u jira sixirka marka jiritaankiisa laba qeyb waa mid indha sarcaadid ah oo yukhayalu ilayhi min sixrihim anaha tasca indha sarcaadid baa waxa weeyaan adigu indhahaada wax ku samaynaya wixiioo sidoodii ah iyo wax kale kuu tusaya gurigan oo sidaan hadda cadbu wuxuu kuu tusinayaa xayawaan socda inuu yahay guriga waa gurigiisa laakiin indhahaadu wax ku sameey waa indhasarcaadada la yidhaahda waa sidii qoladii saxarada muusa saxaratu fircawn aan dhahaa saxaratu fircawn markii nebiyulaahi muusa loo keenay inay la doodaan waxay kareen waxaa kamid mid ah waxa weeyaan ulashi iyo xerkihii intay la yimideen yaa waxay dadkii indhahoodii ay ku sameeyeen inay u arkaan wax socsocda inay yihiin abeesooyin ah fa ulqiya saxaratu marka markii la yidhi yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tasca ilaa daraja fa awjasa ou ilaahay yihi nabiyullaahi muusa cabsi baa gashay markaasaa ilaahay wuxuu iri muusow ha wa alqi maa fii yamiinika talqaf maa sanacuu inamaa sanacuu kaydu saaxirin walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa baha ka cabsanina waxaa la yihi waxaan ku sino mucjizada ah oon sixir ku dhextuur ushiyaa lagu dhextuuray wuxoo dhan hal marayba ka takhalusta markaasaa waxay ogaadeen qoladii saxarada ahayd waxay wataan inay been waxa muuse oo watana inay xaq a yihiin waxay noqdeen fa ulqiya saxaratu saajidiina qaaluu aamanaa birabbi alcaalamiin waxaa la yidhaahdaa cilmi la barta sixir wax ka xun ma maca daalika jahlgii uu meeshaas ka fiicnaaday nimankii jaahiliinta ahay fastakhafa qowmahu fa ataacuuhu fircawn ku raaceen baynama saxaradii markay isbarbar dhigeen waxay samayn jireen iyo wuxuu nabiyullaahi muuse la yimid inay kala duwan yihiin markaasaa waxaa layidhi horay way ka rumeeyeen ilaa waxaa weyaan wacdarada ay dhigeen lala yaabay oo markuu yihi fircawn waa idiin wada laaynaya nadil baa adduunyadan aad awood ku leedahay laakiin aakhira adiga ma lihid ilaahayna waxaan ka baryaynaa bay wixiin hore u samayna allah noo dhaaf kadibna ku laaban mayno war cadcad bay siiyeen marka kaa waxa weyaan waa waa in indhasarcaadintii wey midna waa mid xaqiiqo ahoo qofkii shayaadiinta iyo balaayadii waxay isugu dardareen intu isku dardaro yaa qofkan muslimkaa intay dhexda ka galaan markaabay ama xanuunku qabanay ilaa dil gaarsiinay ama waxbuu intuu ku sameeyaana asigii caruurtiisi iyo gurigiisiibuu kala caranayaan shaqadiibuusan xataa tegi karan wax la taaban karaa lagu samaynay kaas ma aha manasancaadin maa xaqiiqa jirta w anwaacu sixri buu kamid yahay xataa waxaad ogtihiin nabiga caleyh salaatu salaam in la sixray oo xataa daraja ay u gaaray annahu yukhayalu annahu yaأtii bishay walam yakun qad ataa bihi yani shaygii wuxuu nabiga malaynaya inuu wixi sameeyey mana samaynin marka waxaa leeyahay sixirka nebiga midka waxyiga iyo sharciga wax kulahay ma ahana laakiin mid ijtimaaciyaadkiisa iyo adduunyadiisa waxyiga waa dhowran yahay inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun ooma awood uma laha ilaa laba malag looga soo diro sixirkiina la furo marka sixirka midna waa kaa oo waa mid khayaali ah oo waxyaalaha dadkan oo oo khifat اlxaraka iyo wax la isku dardaray midna waa xaqiiqo jirto oo qofka muslimka iyo dhib lagu gaarsiin karo labadaba waxa weyaan waa muxaram waay markaasuu musanifku wuxuu uri waman saxara minhum ninkii saxarada kamid oo wax sixro oo wastacmala sixra sixirka isticmaalo oo wactaqada aamino oo rumeeya annahu yaduru aw yanfacu sixirka inuu wax dhibayo ama uu anfici karo bgayri idn اllaahi ilaahay idinkiisa maahe wax inuu iska dhibi karo lidaatihi faqad kafara ninki mujarad ninkii aamino ninki wax sixro oo sixirka isticmaalo waa gooni waa ninkaa waxa weyaan waa waa ku gaaloobaya waxaa lamid ah eh, ninkii ictiqaadiye sixirka inuu dhibayo dadka ama uu anfici karo bgayri idn اllaahi ilaahay asoon idmin ooba awood jirta inuu yahay ninkii u aaminane asna waa kufrinaya ayb taas xugum waay marka ninkii sixirka maxaa lagula dhaqmaya musanif wuxuu ri waidaa wasafa saaxirka hadduu sifeeyo maa yukfaru bihi wax lagu kufrinaya istutiiba buri ninkii waa soo qabtay waa la xabisay noo tilmaana layidhi sixirka uu sheegay markuu sheegay haddii laga ogaado waxau samaynaa wax lagu kufrinaa inuu yahay liannahu saxarada qaarkeed waxay samaynayaan intay kaadidooda kuweyse qaataan musxafkana ay oo qur-aanka ay ku istaagaan sanamna u sujuudaan kadibaa ibliis iyo shayaadiina u imaanaya howshuu rabay u qabanaya u fiirso intaas marka hadduu sifeeya wax lagu kufrinaya oo kamid e eh, in kaadi lagu weyse qaato ama musxaf in lagu istaago ama sanam in loo sujuudo waxyaalahaas uu tilmaamay marka waxaa lee waa gaalnima islaamka usoo noqostutiba fa in taaba haduu towbo keeno waxa weye fa biha waa sida laga rabay wa ilaa duribat cunuquhu marka waa ama waa towba keena hadduu diido yihahdo aniga arrintaas xirfadayda iyo waa qoorta laga jaray wa in wasafa hadduu sifeeyo maa laysa bikufrin waxaan gaalnimo keenaynin waxyaala hoos hooso aayaad qur-aan uu qorayaa dadkii wuxuu u malaysiinayaa in xayawaan maalan maqaarkoodii waxbuu ku qoraya waxbuusu samaynayaa markii la fiiri wax kufri keeni kara ma aha aw takalama wuxuu ku hadlay bimaa laa yufhamu waxaan la fahmaynin nuhi canhu waa laga reebaya waale waxaas mar dambe aan laguga arkin waxa weyaan xadna lama gaarsiinaya laakiin wax ka reebaya waxaas inuusan ku noqonin yaa lagu dhufanaya wain qaala hadduu yidhaahdo asixru laysa bixaraamin sixirka xaraam ma ah waaba shaqo fiican dukaan la furtuu lamida hadduu yidhaahdo wa ana actaqidu ibaaxatahu inuu banaan yahaan arka hadduu yidhaahdane wajaba qatluhu in la dilaa لأnنhu اstabaaxa wuxuu banaystay maa ajmaca الmuslimuuna muslimiinta waxay ku ijmaaceen calى taxriimi inay xaaraam yahay haduu yihahdo sixirka waa banaan yahay wuxuu lamid yahay ninkii yihah zinada waa banaan tahay marka in la dilaa waajibe musanifka hadda tafsiilkan u geliyey waxa weyaan tafsiil oo yani waafaqsan siduu imaamu shaafici yiri imaamu shaafici sidaasuu qaba jumhuurta waxay qabaan ninkan waa saaxirba haddii layidha ay ku cadaato inuu sixirba samaynaya sixirkiisa noocuu raba ha ahaadee in la dilo imaamu axmed iyo abu xaniifa iyo maalik in la dilo saaxir waay waa kaan kara weeyaan la kala qaadi maayo ayib haddii uu sixirkiisa wax ku sii dhibo ama u banaystana haddii imaamu shaaficina xataa wuu soo galaya isku qowl bay noqonayaan laakiin haddii sixir waa aniga saaxiraan ahay wuxuu sheegayna gaalnimo ay keenaynin ama waxaan aan la fahmayn oo ku hadlo imaamu shaafici waa la tacsiiro leh aimada kane waa la dilaa bay leeyihin runtii waxa weeyaan haddaan mujtamaca waxyaalahaas laga qabanin ummadda way fasaadinayaan weliba dadka caqliga leh iyo dadka caqliga yar leh oo caruurta iyo dumarka iyo maxaan ku iraahdaa dadka aan cibaadada lahayn waxyaalahaasoo dhan waxa weeyaan badana taathiiray ku leeyihin waa wax lawada arko haddaan marka dadka mas-uuliyiinta ama culama ha ahaadeeno ama dadka oo madaxda ha noqdeeno ama dadka qudaadka ha noqdeen haddaan tilaab laga qaadin mujtamac dhan way fasaadinayaan caqiidadan ay kala dagaalamayaan marka dambe waxay ugu dambeyn doonaan shayaadiin kuwa caabuda inay noqdaan marka sharci ilaahiyaa lagula dagaalamaya xajna waa in la marsiyaa ummadda waxa lagu badbaadi karana diinta ilahay wax laga bara weeyaan nin ilaahay ku xiran oo diinta quraankaas aankaas akhrisanaya adkaarta nebiga akhrisanaya shaydaan waxba kuma samayn karo waa kuwa ilaahay u yiri ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan kuwa waxa weyaan awood kuma laha laakiin ninka marka taqwadiisa iyo alla ka cabsigiisa khalal ay gasho shaydaanka wuxuu ku yeeshanaa saydara inamaa sultaanuhu cala aladiina yatawalownahu bay soo gelaysa ayb markaasuu haddana min aadaabi asxaabi alxadiid maanta dadka noola sheegayay ay rumaysan yihiin nagula lahaa yaa la rabaa in noogala sheega aadaabta ay leeyihiin bal dadkaas wanaaga badanoo caqiidadooda waaban ogaanee dhaqankooda kale siduu yahay inaan wax ka ogaano sidaasuu musanifka noo sheegaya marka hadda baabkan uu soo wado baab iska caam ah weeyaan waan iska dulmaraynaa kali ah lianna wax khilaafaad oo ka jooga maba jiraanbo laakiin dadkoo dhanna badigoodna muxadisiinta uma gaar ahee dadka ahlul ahlulistiqaamo dhammaa wada leh marka sidaas awgeed laakiin ayaga aad bay usii danyeelaan oo arintaas aad bay ugu caanbaxeen markaasu uu leeyahay wa yuxarimu asxaabu اlxadiiثi asxaabu اlxadiiث way xarimayaan almuskira midka oo maandooriyaha ah oo min alashribati sharaabyaalka kamide almutakhadati la yeeshtay min alcinabi laga yeeshtay cinabkan khamrada laga sameeyo way xarimayaan aw izabiibi zabiibka cinabkiisa bislaaday oo la angaji waa aw itamri tamartee khamrada laga sameey aw ilcasali aw idurati misigada durada waxay tahay geleyda iyo misigada kaleo yaryar labadaba duraa laisku yihahda dura arafiica mida yaryar oo misigada iyo dura shaam oo mida geleyda ah labadaasba waa la yihahda iyo wagayri daalika waxaas wixii lamid oo mimaa yuskiru wixiiba maandoorin ah oo dhan way ka fogaadaan marka maandooriinta hadda muxadisiin gaar ma ah waad ogtihiin muslimiinta dhan baa yay ka dhexeeyaan laakiin nabiidka wax la yidhaahdo shayga markuu isbedelka ku yimaado khamrana u gaarin yaa nabiid la yidhaahda kaasay isku khilaafeen culammada jumhuurta waxay qabaan muxadisiinta iyo aimada islaamka badigoodao dhan waxay qabaan inuu xaaraam yahay nabiidka liannahu waxa weeyaan maa askara kathiiruhu faqaliilu xaraam abu xaniifa iyo reer maxaan ku irahdaa ciraaq ama reer kuufo yaa waxay leeyihiin nabiidka waa waa xalaal liannahu khamro dhab e ma aha intuu khamro gaarin waa la isticmaali karaa bay leeyihiin markaasuu iri yuxarimuuna way xarimayaan qaliilahu midkiisa yar iyo wakahiirahu midkiisa badan wayajtanibuunahu way ka fogaanayaan wayuujibuuna bihi lxadda in xad uu leeyaho xad lkhamra in la garbaashana way aaminsan yihiin xadka khamrada waxa weya min arbaciin ila thamaaniin afartan garbaash ninka khamra haduu cabo ama sidii cumar bn khadaab uu xugmiyey sideetan garbaash in laga dhigo yay ku dhufanayaan buu leeyahay wayarawna waxay arkaan buu leeyahay o ictiqaadinayaan almusaaracata in la degdego ilaa adaai salawaati salawaadka in la guto iyo wa iqaamatiha in la oogo fii awaa'ili awqaati awqaadka wakhtiyaasheeda horhoro afdala inuu ka fadli badan yahay min taakhiirihaa in la dib mariyo ilaa aakhiri awqaat yani salaada awalka in laga dukado waxay u arkaan macnaha waxa wey ilaahi wuxuu ku tilmaamay yusaaricuuna fi lkhayraati dadka muslimiinta ah fa minhum muqtasidu wa minhum saabiqu biاlkhayraati saabiqu biاlkhayraat waxaa markii zakada ku waajibta hor ka bixinaa salaada waqtigeeda malkala gaara howsho dhan waa joojinaa marka ninkaas waxa wey wuu ka fadli badan yahay ninka waajibaadka gudanaya laakiin fi aakhir awqaat samaynay wayuujibuuna waxay waajibinayaan qiraa'ata faatixati اlkitaabi kitaabka faatixadiisa oo alfaatixa in la akhriyo khalfa alimaami imaamka ku dushinayo inuusan faatixada kaa ximbaari karin oo nabiga siduu u yihi laa salaata ilaa bifaatixati alkitaab ay ku camalfalayaan buu leeyahay masaladaas masala fiqiya waa caqiida shaqa kuma laha aimada qaar baa waxay leeyihiin qiraaat limaami qiraatu lilmamuum haduuba imaamkaada wax akhrinaadi waa dhegeysanay waidaa lahu qolana waxay leeyihiin faatixada kuma jirta gooniya loo akhrina ayada inta kale waa laga dhegeysanaya qolkaas saasay isugu khilaafsan yihiin marka taas waa masala farciya wayamuruuna waxay farayaan biitmaami الrukuuci wالsujuudi rukuuca iyo sujuuda in la dhammaystiro xatman waajiban inuu yahay xatman xaal uu yahay mid waajib e waajiban waajiba wayacuduuna itmaama الrukuuci wالsujuudi bالطuma'niinati wayacuduuna way ka tirinayaan itmaama الrukuuci wالsujuud rukuuca iyo sujuudoo la dhammaystiro biطuma'niinati lagu dhammaystiro yay ka tirinayaan oo rukuuci iyo sujuudi waa inay xasilad la jirto laakiin haddaad jilbaha markaad tagtid baad hore kasoo laabatid rukuuci waa la hela laakiin طuma'niinadii oo rukni gooni aha maqan marka fiihimaa iga dhexdooda io walirtifaaca wayarawna waxay arkayaan alirtifaaca ama wayacuduuna alirtifaaca in laga kor noqdo min arukuuci laga soo laabto iyo walintisaaba minhu rukuuca oo laga soo noqdo la istaago iyo waطumaniinata fiihi in lagu xasilo marka samic allahu liman xamida u tiraahda waxaa lagu magacaabaa irtifaac min arukuuc aw ilintisaab min arukuuc waxaa la rabaa hadana samic allahu liman xamida marka tirahda ina istaagtid oo hadana طuma'niina aad ku dartood xasishid طuma'niina xasilid waay laakiin marka samic allah inta tirahda in soo noqotid aa la diidaya runtii waxaan arki jirnay dadkii culamada ahaa oo fiqiga wax naga baray markaad fiirisid fiqiga siday u yaqaanaan oo rukuuc iyo طuma'niina iyo arkaanti markay dukanayaanne wax badan aadan iskeeni karin salaadooda iyo rukuucooda iskeeni karin rukuuca iyo salaadooda iyo qowlkii iyo fiqiga akrinayeen marka waxaad arkaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar ninkii dhammoo fiqigii minhaajka akrinay yaad arkay markuu salaad dushinayo inaan wax laga dabagaari kara aan wax tumaniina ku jirta ayna jirin cilmigana waxaa la rabaa in la barto in lagu camal falo oo qofkii fiqiga markuu barto salaadiisi ay ka muuqataa la doonaya oo ninkii caamada uu ka duwan yahay qaarkii oo culamada ahay aad arkaysaa inay ka salaad liitaan caamadi taas marka waxaa weyaan cilmigaasi caadata nadar u baahan yahay wakadalika alirtifaaca wakadalika yarowna alirtifaac min asujuud waاljuluus bayna sajdatayn waxay u arkaan muطmainiina fiihi ayagoo ku xasilaya min arkaani salaada inay kamid tahay in sujuuda lagu xasilo sujuuda marka laga soo laabto bayna sajdaydin la fariir lagu xasilane min arkaani salaatay ka mid tahay allatii arkaantoo laa tasixu salaadaas arkaanteeda oona ansixayn in lala yimaado mooye wayatawaasowna waxay isu dardaarmaan biqiyaami leyli habeenkii in la istaago lisalaati loo istaaga bacda almanaam marka la hurdo kadib salaatuleyl mar haddii cishaa la dukada waa la dukan karaa laakiin mida hurdada laga soo kaco oo dhib kugu qabato yaa ka fadli mada kale waxay u dardaarma yatawaasawna bisilati اlarxaam arxaamta macnaha qaraabada in la xariiriyo wa ifshaai salaami salaamta in la faafiyo wa iطcaami طacaami طacaamka in la quudiyo iyo wاraxmati cala اlfuqaraai fuqarada in loo naxariisto iyo wاlmasaakiini masaakiinta iyo wاlaytaami agoomanka iyo wاlihtimaami in macnaha si mudnaan in la siiyo ihtimaam biumuuri اlmuslimiina muslimiinta umuurtooda oo waxaa weyaan muslimiinta maanta meel kastay kaa jiraan inaad xaalkooda horta la socotid oo wararkooda ninkii horumar gaarana aad ku faraxdid ninkii dhib haayana aad ka murugootid sidii aad ugu qaadi kartid haddaad gacan sii kartidna aad siisid oo adiga ama naftaada aad ku siisid ama xoolahaada haddaad kari waysidna aad u ducaysid iyo watacafufi fi lmakali wاlmashrabi wاlmalbasi wاlmankaxi wاlmasraf iyo watacafufi in macnaha laga dhowrsado intii la kari kara bimacna taqliil wa in la yareeyo fi lmakali walmashrabi cunitaanka badan iyo cabida badan layska ilaaliyo ninka haduu hurdadiisa hadduu cunitaankiisa cabitaankiisa bato waad ogtihiin caafimaadkiisana wuu yaraanaya waxtarkiisana wuu gaabanaya iyo walmalbasina layska yareeyo dharka la libisanayo kontomeeye noocin guriga kuwa taalo qof keligii saddex sanduuq u leeyahay ma nebiga hal jubbad u lahaan jiray jumcadii ciidda u qaato asoo hari karo muslimiinta o dhan madaxweyne u ah iyo wlmankaxi wاlmasrafi inuu yareeyo mankax macnaha waxaa weye kahrat اljimaac oo qofkiiba shahwadii le uu maanta xooga saaro aa la diidaya oo markaa maanta dhan uu ku fikiraya ee mankax macnaha naagaha guuritaankeeda la yareeya ma sharciga wuxuu kuu banay waad guursan karta iyo wاlmasraf macnaha masruufaadki masraf wixii qofka uu bixinayo masruufka maanta la bixinayo maxaa loo baahan yahay ka maaliyaadka in lagu xeel dheeraada ma ah sidaasoo kale walihtimaam biاlamri bilmacruuf macruufka oo leys fara haddana xilay saaraan iyo wannahyi can اlmunkari ama wayarawna alamra bilmacruuf mafcuul inaad ka dhigtid wayarawna alamra bilmacruuf macruufka in leys farana way arkaan wannahyi can اlmunkar munkarkana layska reebo oo qofkii waxaad adiga u taqaanid inuu macruuf yahayna dadka aad ugu yeertid waxaad taqaanid xun yihiin dadka aad ka nahaysid iwa albidaara wayarawna albidaara in la degdegana way arkaan ilaa ficli lkhayraati khayraadka dhammaantooda ajmaca ajmaca dhammaantood wayataxaabawna fi ddiini diintana waa isku jeclaadaan wayatabaaqaduuna fiihi fi diintina waa isku nacaan oo ninkii diinta ku toosana way jeclaadaan ninkii diinta kasoo horjeedana way necbaadaan saas waay wayataquuna aljidaala doodana way ka dhowrsadaan filaahi ilaahay lagu doodo oo ilaahay yani in sifaadkiisii waxa asiga uusan isku sifaynin lagu magacaabo in ilaahay lagu fikiro man khalaqa rabbanaa in la yiraahdo waxyaalo oo aan banaanin sharciga in laisweydiiyo in la keeno laakiin ilaahay in la barto min khilaali asmaa'ihi wa sifaatihi wa min khilaali afcaalihi in laga barto diintay ka mid tahay ilaahay baabana amri sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum anahu lxaq marka ilaahay saad aad u baran lahayd oo min khilaali asmaa'ihi wa sifaatihi saad ugu cabsatid wax madluub ah a laakiin murun lagu murmo ma ah wاlkhusuumaati wayataqowna alkhusuumaati dooda badanna way iska dhaafaan fiihi fi diin اllahi ama fi llaahi wayujaanibuuna ahla اlbidaci wاdalaalaat dadka ahlulbidacena way ka fogaadaan iyo baadidooda ay wataan wa yucaaduuna way la dagaalamaan oo way la colayntamaan asxaaba alahwaai waljahaalaat dadka oo hawadaada raac bidcadi waay iyo dadka jaahiliinta ane macnaha waxa weeyaan way macnaha u colaytamaan wayaqtaduuna way ku daydaan bisalafi الsaalixiina salafka wan wanaagsanna way ku daydaan oo min aimati diini diinta aimadooda kamid wa culamaai اlmuslimiin wayatamasakuuna way qabsadaan bimaa shay kaanuu ay ahaayeen mutamasikiina bihi kuwa qabsado oo min addiini اlmatiini diinta oo adag iyo wاlxaqi اlmubiin xaqa cad wayubqiduuna way naci jireenoo ahl اbidaci dadka bidcada u ahalka aladiina axdathuu kuwa soo dirisiiyey oo ku daray fi diini maa laysa minhu diinta waxaan kamid ahayn kuwa ku daray walaa yuxibuunahum mana jeclaadaan walaa yasxabuunahum mana la saaxibaan walaa yasmacuuna kalaamahum kalaamkooda ma maqlaan walaa yujaalisuunahum ma la fadhiistaan walaa yujaadiluunahum fi diini diintana mana la doodaan munaadarada waxa weyaan qof kastaba xujadiisa inuu keeno wayarawna waxay arkaan sawna aadaanihim dhagahooda inay ilaaliyaan can samaaci abaatilihim baatilyaalkooda inay maqlaan dhagahooda waa ka ilaaliyaan allatii abaatiilkoodo idaa marat bilaadaani dhagaha haday ay marto oo waqarat fi lquluubi qalbiyaashana ay ku sugnaato darat way dhibtaa yani abaatiilkooda waxaa ka mid ah hadday dhagaha kaa marto qalbigana ay kaaga dhacdo darat marka way ku dhibaysaa wa ilayha waxay u soo jiidaysaa quluubtii alwasaawisa waswaasyaalay kugu ridayan iyo wlkhataraati alfaasida waxyaalaha kugu soo dhacayo faasidka ah iyay kuu sababaysaa wa fiihi ay fii ma taqadama yow anzala allahu ilaahay soo dejiye caza wajala qowlahu waidaa ra'ayta aladiina yakhuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuduu fii xadiiثi gayrih waidaa ra'ayta haddaad aragtid aladiina kuwii yakhuduuna fii aayaatina aayaadkeena dhex dabaalanaya bigayri cilmin faacrid canhum ka jeeso xataa yakhuuduu intay ka dhex dabaashaan fii xadiiثin gayrih xadiidkaas oo aayaadka ilaahay ku saabsan markii diinta la dagaalamayaan ama ay wax ka sheegayaan oo ay leeyiin diintan laguma xukmana waqtigii nebiga unbaa aad waxaan jirin markay sheegayaan ilaahay wuxuu yiri dadkaas isaga istaag markay hadal kale iska galaan adduunyo iyo sidee wax lagu qabsadaane iska dhex fadhiiso waxba dhib ma sidaas baa ayuu yiri hadalkaas waa hadal macaan badan macnaha waxaa weeyaan ninkii danta ninkii diin sheeganayo oo nin daaci inuu yahay inay afcaashiisa ka muuqato markuu dadka dhex fadhiyo markuu dadka la hadlayo markuu wax cunayo markuu wax cabayo inay ka muuqataa la rabaa laakiin diintiina waa aqaanaa ficilkaadii iyo qowlkaadiina ma dabaqaya wixii aad taqaani taasaa la diidaya markaasuu haddana musanif intu wuxuu uga hadlaya calaamaatu ahli lbidac dadkii bidcada u saaxiib ahay calaamaadkoodii markaasuu musanifku wuxuu wa ahlu lbidaci calaa ahliha baadiyatu daahira wa adharu aayaatihim wa calaamatihim shidatu mucaadaatihim lixamalati akhbaari اnabiy sala اllahu alayh wasalam waxtiqaarihim lahum wa tasmiyatihim iyaahum xashawiyatan wa jahala wa daahiriyatan wa mushabiha wuxuu leeyah wa calaamaatu lbidaci dadka wa calaamaatu lbidaci bidcada calaamaadkeeda calىa ahlihaa dadka ahalkeeda dul saaran baadiyatu mid muuqata waa daahiratu baadiya bmacnaa daahira wa adharu aayaatihim calaamaadkooda tan ugu muuqashada badanane iyo wa calaamaatihim calaamadooda tan ugu muuqashada badanna waxaa weeyaan shidatu mucaadaatihim inay la colaytamaan lixamalati akhbaari nabiy sal allau aleh wasalam kuwa nebiga akhbaartiisa ximbaarsan oo ahlulxadiidkaa yay la dagaalansan yihiinoo ninka mubtadica ahlulxadiid laguma soo qaadi karo liannahu ninkana sunna buu ku dhegan yahay nebiga waxaama samey nebiga waxaa ma samaynin sidaasay shaqadiisa tahay nimankaana waxay rabaan inay caqligooda waxay ay ka helaan ay sameeyaan marka sunnadii ayaga way iska hor imaanayaan sidaasay ula colayntamayaan marxaba iyo wاxtiqaarihim shidatu اxtiqaarihim waxay xaqirayaan hadane lahum liahli اxadiiث iyo wa tasmiyatihim ama wa اxtiqaaruhum dheh oo marka waxay noqonaysaa wa adharu aayaatihim shidatu mucaadaatihim iyo wa اxtiqaaruhum shidadiia lagu cadfay iyo wa اxtiqaaruhum lahum liahli xadiiث ay xaqirayaan iyo wa tasmiyatuhum iyaahum ahlu xadiida waxay ku magacaabayaan xashawiya xashawiya waxaa la yidhahdaa wax oo aan macno lahaynoo wax meelo ka soo aruursaday xashwiga waxaa la yidhahda meesha duleesha wax lagu cubaa la yidhahda mathalan guri baa kaa xumaaday ama waxbaa waxa meelaha oon macnaha lahayn maalaa yacniga wax meelaha lagu cubo oo kale marka xashawiya iyo wajahlay dadka ahluxadiidka ku magacaab dad jaahiliina waa xadiid un bay akhrinayan laakiin istinbaadkiisii macnihiisa ma yaqaanin iyo wa daahiriya ay leeyiin dad iska ahlu daahir a ah waay naskan saanuu ku soo arooray bas laakiin wax hoose ma yaqaanin iyo wa mushabiha maadaama ay leeyihiin ilaahay asmaadii iyo sifaadkii waa sugaynaa qolada mubtadaca waxay leeyiin ninkii ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa oo sugo khalqigiisu ilaahay ku shabahay lannahu ilaahayna samiicad ku magacawday khalqigana samiica lagu magacaaba marka ilaahay aad khalqigiisa ku shabahda mushabihaata ay leeyihin waxay saas uleeyihiin ictiqaada minhum ayagoo ictiqaadinayo oo fii akhbaari rasuuli sala allahu alayh wasalam nebiga akhbaartiisa annahaa akhbaarta nebigo xadiidkiisa bimacsalin inay ka fogtahay can ilcilmi waxayba aaminsan yihiin sunada nabiga ninka bartaahu ina cilmiba laga kordhaysanan wax un lagu celcelina ay tahay xaqiiqada jirtana cilmigoo dhan asaas waxaa sunada nebiga caleyh salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ri waanzalnaa ilayka dikra litubayina linaasi maa nuzila ilayhim qur-aankii la fahmay ilaa sunada nebiga nin fahma maahan ayagana waxay ka dhigeen sunada nebiga cilmi inanba laga baranaynin sidaasay ka dhigeen markaasa waxay leeyihin ictiqaada minhum ana alcilma cilmiga inuu yahay maa yulqiihi shayطaanu ilayhim shayطaanka wuxuu soo tuuraya oo min nataa'iji cuquulihim caqliyaalkooda waxay soo saartay alfaasida cilmi waxay u arkaan waxay fikirkooda ku gaareen oo xaqiiqadana waxay yihiin shayطaanka uu ka dambee ayib iyo wa wasaawisi suduurihim xabadyaalkooda wax ku aruursanoo waswaaska almudlima waswaaskii waay oo mugdiga ah. wixii cilmi waxay u arkaan wixii maskaxdooda ka helaan iyo wixii qalbigooda ku aruursano wasaawisi shaytaan ay cilmi ku magacaabayaan iyo wahawaajisi quluubihim qalbiyaalkooda waxa kusoo dhex hawaajis waxaa layidhahdaa haajis qofka wuxuu qalbigiisa ka dhex helaya marka qaarkeed alkhaaliya min alkhayri quluubtooda oo alkhaaliya min alkhayri khayrka ka khaali ah iyo wa xujajin sidaaso meesha ku qoran marka xataa ninka oo muxaqiqa calaamo buu saaray bimacnaa ana hunaaka saqtan waxbaa meeshaas ka maqan macnaha waxa weyaan allahu aclam wa xujajihim albaatila inay sidaas tahay maya wahawaajis alkhaaliya min alkhayr walxujaji albaahira inay tahay yani xujajta oo waadixa qalbigooda waa ka maran tahay bal shubahuhum shubiyaalkoodu addaaxidatu lbaaila weeyaan marka shubhadoodu waa daaxida bimacnaa madxuuda mid la diiday oo la reebay waana mid baatila ah ilaahay wuxuu yiri ulaaika aladiina lacanahum allahu fa asamahum wa acmaa absaarahum aayadda hadda musanifka waxay ku aroortay ninka raximkiisa gooy wuxuu u daliishtay ninkii bidcada inta la yimaado diintii raximkeeda ku goynayo oo usuushii kula dagaalamay aayadda awalkeeda waa fahal casaytum in tawalaytum an tufsidu fi lardi watuqaicuu arxaamakum ulaaika aladiina lacanahum allah marka ilaahay wuxuu ka hadlay dadka qaraabada gooyo waxa weeyaan waa kuwa u saciyeen adduunyada inay fasaad ku dhex dhaliyaan markaasuu ilah yihi ulaaika aladiina lacanahum ilaahay kuwu lacnaday waay fa asamahum waa dhaga tiray wa acmaa absaarahum aragoodina waa waa qaatay markaasu wuxuu u daliishtay alcibratu bicumuumi lafdi weeyaan nin kasta oo baatil u gurmanaya haddiiba ninkii raximkiisa gooy intaas lagu cadaabay ninkii ilaahay diintiisa iyo nusuustii nebiga la dagaalamaya lacnadii ilaahay way ku dhacaysaa markaasuu musanifku wuxuu ihi wman yuhin illaahu famaa lahu min mukrimin in allaha yafcalu maa yasha waman yuhin illaahu ninkuu ilaahay ihaaneeyo famaa lahu min mukrimin wax karaamayn karana ma jiraan oo wuxuu u jeedaa ahlu bidcada ilaahay baa ihaaneeyey waxay ihaanada ku muteenne ilaahay diintiisi oo sunadii nabiga caleyh salaatu wasalaam ay asaas u tahay ayay la dagaalansan yihiin dadkii sunada nabiga inay qabsadaan u soo istaagayne way ku jeesjeesayaan marka ilaahay wuxuu ku abaalmariy inay dulloobaan buu leeyahay nin ilaahay dulleeyana wax karaamayn kara male in allaha yafcalu maa yashaa markaasuu wuxuu ihi samictu alxaakima abaa cabdillaahi alxaafida samictu alxaakima alxaafida macnaha saas yaquulu asoo dhahay samictu abaa caliyin alxuseyn bni cali alxaafid yaquulu samictu jacfara bna axmed bni manaaf alwaasiti yaquulu asoo dhahay samictu waxaan maqlay axmed bna sinaan alqataaf yaquulu asoo dhahay laysa fi dunyaa mubtadicun ilaa wahuwa yubgidu ahla alxadiidi faida btadaca arajulu nusicat xalaawat lxadiidi min qalbih laysa fi dunyaa mubtadic adduunyada mubtadac nin mubtadic ahoo jira ma jiro ilaa wahuwa asiga yubgidu ahla alxadiid dadka ahlu xadiidka abuu nacaya faida btadaca arajulu rajulka hadduu bidciyoobo nusicat waxaa laga siibaa calaawat اlxadiiثi xadiidka macaantiisa min qalbihi laga siibaa walidaalika cumar bn khadaab baa wuxuu ri hadday qur-aanka idinkula murmaan dadka ahlulawaa fakhuduuhum bisunan buuri sunada ha lagu qabto liannahu sunada waa waa waadixsan tahay masala masala bay waxay ugahay qur-aanka qawaacid guudow la yimid oo qofkii waxaa laga yaabaa inuu wax badan inuu meel marsiiyo inuu ay u suurageli karto hadduu qur-aanka yidhaahdo mutashaabihiidkiisan laakiin xadiidkii waxaa weyaan wax cad oo la taabo karoo dhaqangelaya waay marka sidaasay ula dagaalamayaan markaasuu wasamictu alxaakima yaquulu samictu abalxasani muxamed bni axmed alxandari bibaqdaad qaala samictu muxamed bni ismaaciil atirmidi mxamed ibn ismaaciil bukhaari iyo mxamed ibn ismaaciil tirmidia kala jarlabay kale yihin yaquulu soo dhahay kuntu waxaan ahay ana aniga iyo wa axmed bnu اlxasan atirmidi cinda imaami اdiini imaamka diinta imaamku ahaan la joognay buuri oo abi cabdilaahi axmed ibni xambalin ahaay faqaala lahu axmed bnu xasan wuxuu ku yiri yaa abaa cabdilaahi dakaruu waxay u sheegeen libni abi qutayla bimakata a soo joogaa waxaa loo sheegay asxaab alxadiida lagu soo hadal qaaday ibn abi qutayla ninka layihaahdaa lyii isagoo meesha fadhiyaa asxaabuulxadiid lagu soo hadal qaaday fa qaala ibn abi qutayla wuxuu yidhi asxaabu alxadiidi qowmu suuin waabur dad xunxun waaye ibn abi qutayla saas dhahay faqaama axmed bnu xambalin baa istaagay wahwa yanfudu thawbahu maridiisa asoo hurgufanayo wa yaquulu asoo dhahaya markaas zindiiq zindiiq xataa dakla albeyt ninka saas yiri waa nin diinlaaba ah zindiiq diinla-aabaa la yihahdaa axmed ibni xambalin baa wuxuu ku xukumaa ibnu abi qutayla hadduu yihi asxaabu lxadiid wa asxaabu suu niman diin lahayn waay liannu dadkaas wuxuu u caayay sunadii nebigay jecel yihiin macnaheedii waxaa waay ninkii sunada nebiga jecel ninkii caaya nebigii sunadiisa u nacabiya saas waay وsمعت الحاkم abا cبداللh yqول سمعت abا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخاrة يqول سمعت abا نصر بن السلام الفقيه yqول laysa shayءu ahqla calى ahli اlilxaadi walaa abgada ilayhi min samaaci اlxadiiثi wa riwaayatihi biisnaadih ninkaa wuxuu yiri abaa nasrin yaa wuxuu le laysa shayun ma jiro ahqala kaga culus calىa ahli اlilxaadi kuwa gaalada ah hadda wuxuu u jeedaa dadka diinta sheeganaya laakiin gaaladana ah walaa abgada ilayhim looga nacay badan yahay ma jiraan oo uga culus min samaaci اxadiiثi xadiidka inay maqlaan iyo wa riwaayatihi biisnaadihi ay ku maqlaan xadahanaa fulaan xadahanaa fulaan in la yihahdo waxaa weeyaan naftaa qabanayso waxay ogyihiin waxay ayaga ku dhisteen caqaacidooda dhan inay ku hor imaanaya xadiidka wa samictu اlxaakima yaquulu samictu sheikh abaa bakrin axmed bna isxaaq bni ayuub alfaqiih wa huwa yunaadiru yaan maqlnay buuri wahwa yunaadiru asoo la doodayo rajula faqaala shaykhu abu bakrin wuxuu yiri oo axmed ibn isxaaq ahay xadathanaa fulaan markay murmayeen munaadara doodaa dhexmaraysay doodii marka sheykhan oo faqiiha ah wuxuu rabay inuu soo daliishto wuxuu sheegtay inuu daliil u sheego markaasuu yihi xadathanaa fulaan uu yiri faqaala lahu rajul wuxuu ku yiri ninkii la doodayo oo ahlulbidca ahay dacnaa min xadaanaa xadaanaa naga dhaafur horta ilaa mataa xadaanaa aad ku haysaan maalin kasta xadaanaa unbaad ku haysaan xadaanaa naga dhaaf faqaala lahu sheekh wuxuu yiri qum yaa kaafir gaal yahu istaag falaa yaxilu laka kuuma banaano an tadkhula daari gurigayga inaad soo geshid bacda haada abadan maanta wixii ka dambeeya gurigayga soo gelin buuri hadaadba dhibi ku dhibaya nabiga hadalkiisa in la wariyo isnaad lagu wariy haduuba ku dhibay gaal baa tahay uma iltafata ilayna sheekhii ah oo abuubakrin ana soo milacsaday buu ri wa qaala wuxuu ri maa qultu liaxadin qofku dhihin maanta ka hor maa tadkhulu daari gurigeyga ha soo gelin kuma dhin ilaa hada midkan mooye midkan un baan ku iri maanta gurigeyga maanta wixii ka dambe ha iga soo gelin laakiin weligay caadadii dhaqankayga ma ahayn waxaan saas u elina ma aha aniga aan aan samaynayo eh, maxaan ku iraahdaa eh, naftayda oon aniga macnaha aan aan u carooday ma aha laakiin diintii nebiga yaan u carooday buu oo meel loogaga dhacay wa samictu abaa mansuur moxamed bni cabdilaahi bni xambaad alcaalim الzaahid yaquulu samictu abalqaasim jacfar bni axmed almuqri alraazi yaquulu qara'a calى cabdiraxmaan bni abi xaatim الraazi wa ana asmacu samictu abi yaquulu cana bihi اlimaamu fi baladihi abaahu abaa xaatim ninkaana wuxuu leeyahay jacfar ibni axmed waxaa lagu dul akhri buu iri cabdiraxmaan bni abi xaatim araazi wa ana asmacu anoo maqlayo marka cabduraxmaan bn abi xaatima wuxuu iri samictu abii aan maqlay yaquulu asoo dhahay markaasuu ninkii fasiro wuxuu iri canaa bihi limaama imaamku wuxuu ula jeedaa fii baladihi abaahu hadduu yiraahdo abaa xaatim moxamed ibn idriis alxambali araazi ula jeeda yani cabduraxmaan hadduu yiraahdo samictu abii hadduu yirah asoo dhulkan joogo wuxuu ula jeedaa alimaam abaa xaatim yani cabdiraxmaan ibn abi xaatim waa ninka kitaab jarxi wa tacdiil oo kitaabka min acdam اlkutub alati ulifat fi ljarxi watacdiil wuxuu kitaabkaas ka wariyey can abiihi oo maxamed ibni idriis ah iyo an can eh, camihi oo abi zurca ah labadaas nin marka almuhim waxa weyaan abu xaatim muxamed bn idriis alxandari alraazi wuxuu yihi calaamatu ahli اlbidac dadka ahlubidac calaamada lagu garana waxaa ka mid eh alwaqiicatu fi ahli اlathar inay dadka aharta athar waxaa wey dadka ahlu xadiidka ah inay wax ka sheegaan oy cirdigooda duraan wa calaamatu zanaadiqa dadka zanaadiqdaho diinta dadka muslimiintana sheegana muslimkan aan waxaa lagu yaqaanaa tasmiyatuhum magacaabitaankoodu ahl alathari dadka ahluxadiidka ay ku magacaabayan xashawiya dad oo qashin ah inay yihiin wa yuriiduuna bidalika waxay ula jeedaan ibطaal alathari atharta sunada nebiga inay buriyaan wa calaamatu alqadariya qolada muctasilada calaamadoodana waxaa lagu yaqaanaa tasmiyatuhum ahla sunati mujbira ay ku magacaabayaan maadaama ahlu ay leeyihiin dadki bani aadamka iyo waxay qabtaan ilaaha abuuray muctasila waxay leeyihiin dadka waxay sameeyaan ilaahay ma abuurin ayagaa abuurteen marka waxay leeyihiin ahlu sunna waxay ka dhigayaan dadkii haddii wuxuu ilaahayna abuuray khayr iyo shar waxay qabanayaanna wax ku qadaran ay yihiin dadkii inay yihiin dad mujbar aho wixii inay qabtaan lagu ijbaariyey wa ljahmiyana waxaa kamid a eh tasmiyatuhum magacaabitaankoodu ahla mushabiha ay ku magacaabaan jahmiya maadaama asmaadii ilaahay sifaatkiisa ay inkirayaan ninkii asmaadii ilaahay sifaatkiisa sugay waxay leeyihin ilaahay khalqigiisaad ku shabahdeen wa calaamatu raafidana waxaa lagu yaqaanaa shiicada kuwooda xunxuna la yidhaahdae tasmiyatuhu magacaabitaankoodu ahlal athari dadka ahlu atharkooda xadiidka waxay ku magacaabayaan thaabita wa naasiba thaabita wa naasiba naasiba bimacnaa dadka ahlu ahlulbeytka dadka la dagaalamay inay liannahu maadaama ay leeyihiin mucaawiyana waa saxaabi fiican calina waa saxaabi fiican ninkiiba mucaawiya fiican yaha yidhahdaa waxay leeyihiin cali buu la dagaalsanya naasiba waay thaabitadaas hadda waxa ula jeeda ma aqaano laakiin naasibaa lagu yaqaana qultu markaas waxaan iri buuri mualifka wa kulu dalika casabiya waay nin kasta wuxuu u tacasuba wuxuu asiga aaminsanaay mooye inay ahlulxadiid saas u xun yihiin ma ah walaa yalxaqu mana haleelayo ahla sunnati sunnada ahalkeeda ilaa ismun waaxid hal magac bay leeyihiin wahwa asxaabu alxadiid xadiidkii nebiga dadka lagu yaqaano asxaabtiisa qultu marka haddana imaamkii wuxuu iri saabuni ana ra-aytu waxaan arkay ahla اlbidaci waxaan u arkay fi hadihi اlasmaa magacyaalkan kani alatii magacyaalkoo laqabuu biha ahlu sunna ay ku magacaabeen salakuu inay raaceen ay mareen macahum maca ahli sunna maslaka almushrikiina mushrikiinta siday u raaceen maca rasuuli lahi sal اllau alيه wasalam jidkay nebiga ay kula dagaalameen mushrikiinta yay ahlubidacana ahlxadiid kula dagaalameen macnaha salakuu waxayr ay qaadeen macahum ayaga maslaka almushrikiina mushrikiinta jidkaay qaadeen maa arasuuli ay ula dagaalameen fa inahum ayaga mushrikiintii iqtasamuu lqowla fii nebiga oraa nebigay qeybsadeen hadalkay dhihi lahaayeen iqtasamuu lqowlay qeybsadeen fiih fi nebiy qaaraba waxbay nebiga ku magacaabeen fasamaahu bacduhum waxay ku magacaabeen nebiga saaxiran inuu yahay wa bacduhum qaarkoodna kaahinan inuu yahay wa bacduhumna waxay ku magacaabeen shaaciran wa bacduhum majnuunan wa bacduhum maftuunan wa bacduhum muftariyan mid ilaahay been ku abuurtay inamaa inamaa yucalimuhu waa aayadii maxay ahayd waxay yidhahdeen qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabika bilxaqi aayadii ka horeysay inamaa yucalimuhu bashar lisaanu ladii yulxiduuna ilayhi acjamiyu wahada lisaanu carabiyu mubiin almuhim waxay yidhahdeen maftuun mid la fidnay waay wa bacduhum waxay yidhahdeen muftariyan mid been abuuranaya mukhtalifan mukhtaliqan in la yidhahda ku fiican tahay in abuuranaya inuu yahay wa kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigana wuxuu ahay baciidan mid fog berian beri ka ah min tilka almacaayibi mid oo ka fog waxaasoo ceebta ah oo macnaha aayadan rabe waxay ahayd inay ay yidhaahdeen naxnu aclamu bima yastamicuuna bihi id yastamicuuna ilayka waid hum najwa id yaquulu daalimuuna in tatabicuuna ilaa rajula masxuura aayaddaas waaba soo socotaabo marka musanifka wuxuu iri wakaana nabiy sal allahu alيh wasalam wuxuu ahay min tilka almacaayib ceebyaalkaas baciida mid ka fog berian beri kale ah walam yakun nebiga ma ahayn ilaa rasuulan rasuul oo ilaahay usoo dirtay mustafan la doortay nebiya nebina ah macnaha nebiga saaxir ma ahayn majnuun ma ahayn muftariyan maahan laakiin rasuulan mustafaan buu ahay qaala allahu caza wajala ilaahi wuxuu iri undur kayfa darabuu laka alamthaala undur bal fiiri kayfa darabuu laka alamthaala say ay mahmaahda kugu yeeleen wixii xunba ay kuu dul saareen fadalluu way dhumeen falaa yastatiicuuna sabiilan jid lagu hanuuna ma kari karaa inay qabsadaan oo macnaha aayaddaas hadda waxaa ka horeyso aayaddeen akhrina hadeertaa naxnu aclamu bimaa yastamicuuna bihi id yastamicuuna ilayka waid hum najwa id yaquulu daalimuuna leeyihiin muminiinta waxay ku leeyihiin in tatabicuuna raaci maysaan ilaa rajula masxuuran nebi la sixray unbaad raacsantihiin bay leeyihin nin sixran nebi aan dhahinba ayaga nebi ma dhahayan waay le nin sixray aad raacsantihiin ah, inamaa anta muftarin ayay nebiga ku yidhahdeen inamaa anta muftarin nin been sheegay ilaahayna kuma soo dirsanin sidaasay yidhaahdeen marka siday ay mushrikiinta hadalku u qaybsadeen oo qaarba ay nebiga magac ugu baxsadeen yaa ahlulbidacna intay soo qabsadeen ahlusunna yay mid kastaba magac gooni u baxsadeen markaasuu ihi kadalika almubtadica sidaasay mubtadicadini khadalahum ullahu ilaahay haduleeye iqtasamuu lqowla qowlkii ay qaybsadeen fii xamalati akhbaarihi kuwa xadiidka nebiga ximbaarsan yay hadalkii ay ku dhihi ay qaybsadeen iyo wa naqalati aathaarihi kuwa nabiga aathaartiisa soo guurinaya oo macnaha naaqiliinta ah iyo wa ruwaati axaadiiihin axaadiiiisa kuwa warinayay bay hadalkii ay dhihi lahaayeen ay qeybsadeen almuqtadiina bihi nabiga ku dayanayeen almuhtadiina bisunatihi sunadiisana ku hanuunsanayeen marka hadalka qeybsadeen see waa fasamaahum bacduhum fasamaahum bacduhum qaarkood waxay ku magacaabeen bacduhaa ma ah fasamaahum bacduhum qaarkood waxay ku magacaabeen muxadithiintii xashawiya qashir in yihiin wa bacduhum waxay ku magacaabeen mushabiha kuwa ilaahay khalqiisa ku shabahay wa bacduhum thaabita bay ku magacaabeen wa bacduhum naasiba kuwa aalu beytka la caraysan in yihiin wa bacduhum jabriya inay ku magacaabeen inay yihiin ahlu sunna kuwa dhahaya camalka waa ku qasbannahay cisaabaة jamaaca waaye min hadihi اlmacaayibi ceebyaalkane bari'aة ka bari'a zakiyaة طaahir a ah, naqiyaة saafi ka ah walaysuu mana aha ilaa ahla sunati sunnaday ahl u yihiin almudiicata ifaysay iyo wasiirata almardiya siirada laga raaliyahay iyo wasubula sawiya jidka oo siman iyo wlxujaja albaaliga iyo oo xeel dheer alqawiya adag qad wafaqahum اllahu ilaahay wuu waafaqiye jala jalaaluhu liitibaaci kitaabihi kitaabkiisa inay raacaan iyo waxyigiisa iyo wakhitaabihi iyo waliqtidaai birasuulihi lagu daydo sala اllahu alayh wasalam fii akhbaarihi lagaga daydo alatii amara fiiha nabiga ou amray ummatahu bilmacruufi ou faray midka wanaagsan min alqowli walcamali oo wazajarahum nabiga ou ka reebay ou ka zajriyey o ka nahiyey fiiha fii sunatihi can lmunkari minhumaa qowlka xun iyo ficilka xun uu ka reebay wa caanahum wuxuu ilaahay ugu kaalmeeyey cala tamasuki inay qabsadaan bisiirati nabiga siiradiisa iyo walihtidaa in lagu hanuuna bimulaasamati sunati nabiga sunadiisa la laasimo wa sharaxa ilaahay wuu sharxay suduurahum quluubtoodana limaxabatihi nabiga jacaylkiisa iyo wa maxabati aimati shariicatihi shariicadiisa aimadiisoo la jeclaada uu qalbigood ilaahay ku sharxay iyo wa culamaai ummatihi wa maxabati culamaai ummatihi waman axaba qowman qowm ninkii jeclaadane fa huwa macahum ou ahaanayaa yowma alqiyaamati bixukmi rasuuli illaahi nabiga siduu u xukmiyey sala allahu alay wasalam biqowlihi almaru maca man axaba ninkii nabiga jeclaado sunadii nebiga ninkii ximbaarsan ninkii jeclaado qiyaamo ayaga uu la kulmin doonaa ou meeshii galaan uu la gelaya ulaaika aladiina wman yuطic اllaha wاrasuula faulaaئika maca aladiina ancama allahu calayhim min الnabiyiina wالsidiiqiina dadkaasay dhinac ka galayaan oo nebigaa sheego almaru maca man axaba maa min saaxibi xadiiثi ila wayuxibu rasuula اllahi sal اllah alيه wasalam ninkii acraabiga ahay markuu yihi mata saacatu ya rasuula اllahi maa acdadta laha alu yihi maxaad u diyaarisay markaasuu yihi lam ucida laha kahiira sawmi walaa siyaamin walaakinii uxib اllaha warasuulahu markaasuu yihi nabiga ilaahi wuxuu ku yidhi anta maca man axbabta yowma alqiyaama ninkaad jeceshahay hadhowtina aada la jiri doontaa wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed waalihi wasaxbihi ajmaciin